ku saabsan usuul caqiida iyo furuucdeedaba uu sheekhu ku laba afleeyo fara badan baa jira ayib wa min fawaaqir ibni baas raxmat اllahi tacaala calayh ajmaca almuslimuuna calaa ana man dahara alkufaara cala almuslimiina anahu kaafirun murtad bijmac muslim buuri ninkii gaalo caawiya muslimiin dhib u geysanna ku caawiya ama taageera ama kaashada oo muslimiin ku baabi'iya inuu gaal yahay muslimiintu ku ijmaaceen buuri wa hada musatarun fii fataawihi mujaladka koobaade fataawadiisa mujaladka lixaad muxuu sheekhu ku yidhi way bannaan tahay hadday baahi timaado gaala in la kaalmaysto ciraaq lagu baabi'iyo ijmaac uu soo guuriyey calaa annahu murtad ninka gaalo ka caawiya cala afar mujalad kadibna warkii waraan ahayd sheekh albani baa fasiro wuxuu ihi tan dambe ma aha tadayunan ma ahee waa fatuu lagu raaligelinaya boqor fahad wuxuu sheekhu ka diin dhiganaya waa ta buuri iyo tuu ku caddeeyey fii kitaabihi naqd lqowmiya alcarabiya labadaa fatwaa sheekhan u haynaabuu laakiin tan dambe annahum juciluu taxta alamr alwaaqic baa boqorkaa ku qasba bui hawsha waan qaataye haddee barakeeya bismillaah ii bismileeya kana socda way u bismileeyeen buu sheekhu yidhi hawsha ayb sheekh muqbil baa ibnibaas ka warran wuxuu ui waa nin caalima mujtahida qiimo badan wuu khaldami karaa wuu gafi karaa waqad yajbunu axyaanan bu marna inuu cabsadaa laga yaabaa fadaa'ixun wa kitaabka sheekh la sheekh muqbil bay ku qoran taha ka fiiri ayib dadku culummada inaad ka dhigtaan macsuumiin waa khalad diini khalad wey qadaasat اlashkhaas iska ilaaliya taqdiis اlakaabir waa howlaha lagu halaagsamo wey ayib tanaaqudaadka iyo laba aflayntii aflaaqada in la soo guuriyo si loo dareema ninka mowqifkiisa way fiican tahay wayna banaan tahay mararka qaarkood limaslaxatin yaraahu mxuu aha almutakalim alimaam jawaadin asnawi kitaab boqoyle majmac اlbaxrayn fii tanaaqud اlxabrayn majmac اlbaxrayn kitaab dhan weyo afar mujalad ah wuxuu daba taaganya nawowi iyo raafici shaykha almadhab madhab shaafici labada nin arkaane uu ku fadhiyey yo wuxuu uriyey tanaaqudkooda masala qararahu fii mawdic ayb bixukmin buu ku caddeeyey meel kale ku keenay xukm labaad marka wuxuu hi majmac اlbaxrayn fii tanaaqud اlxabrayn ayb ina iyag inay axbaar yihiin o culmo yihin waa cadaynaya weliba madhabka aan la-aanta un socon karinba shaafici ayb hase yeeshe waxay leeyihin laba aflayn bay aflaaqayn bay leeyihin ayib masalada marka iskalacib sakiirka ee yaaba roomba masale marka masiriya ah oo qadiyo ummad oo dhan ah baa kasii daran inaad ku laba aflayso mawqif fiican ka yeelan weyda taasaa kasii daran baliya meel wey qaasimatu duhuur almuhim <clears throat> nabigu wuxuu ihi ma awoodid laakiin haddaad ma awoodaa idaa kharaja almujaahid an tasuuma inaad soonto laa tuftir aadan afuraynin ama walaa tuftir wa taquuma aad habeenkoo dhan tukato laa taftur aadan daalayn qaala waman yastaiicu dalik maantao dhan soon caawo dhan taagnow in yarna ha nasani hadde lama awoodi karo baniaadam ma xamila taas ayib weliba maalinka markaad yar rafaado gaajo ku qabatood biyaha hambato waa dhacaysa laakiin maya la waa ina caawo dhan taagnaato aadan daalin maanta o dhan oo soo maraato waa jihaadkii alabiga aha kifaa'iga ahaa wey wax laga hadlaayo waman yastaiicu dalika qaala fadalika aladii yacdulu ljihaada fi sabiili اllah kaa unbaa u dhigmi kara mujaahid baxay camalkiisa udhigmi kara wa qaala ina fi ljanati eh, lamiatu daraja jannada waxaa ku yaala boqol darajo min adarajati ila daraja hal daraja ilaata kale waxaa u dhexeeya kamaa bayna asamaai walard acaddaha allahu rabbi wuxuu u diyaariyey lilmujaahidiina fii sabiilih idan jannooyinka noocaasa waxaa iska almujaahiduun kilaahumaa fi saxiixayn labada xadiisan kuu sheegayba saxiinka ku jiraan waqaana nabi sal slam ra'su mri islaamu amarka diineed madaxiisu waa islaamka wa cumuuduhu tiirkiisuna camuudkuna waxaa weeye asala tiirka ay ku taagan tahayna waa salaada wa dirwatu sanaamihi kurusbaarka meesha u sarraysa islaam laga tagana ee findada kore ee banaanka kore ana waxaa weeyaan aljihaad fi sabiili illah xasan wey duruqdanna waa leeyahy shawaahidna waa leeyahay waxaa soo saaray axmed iyo tirmidi nasaa-i iyo keyrkood ibnu maajah waana xasanun bishawaahidih wa qaala subxaanahu wa tacaala inama almu'minu aladiina aamanuu biاllahi wa rasuulih uma lam yartaabuu ninkii fadaailjihaad doonahaya masaric alashwaaq ha akriyo ayib ama ha akriyo muxuu ahaaye fadaail jihaad lilimaam ibn abi caasim ashaybaani oo laba mujlado mabuuca ama kitaabu ljihaad oo lisheekh sheekh ilislaam cabdillahi mubaarak uu le abu maxamed ha la akhriyo aysan ka ahayn fasalka keliya ku jira saxu tarkiib wa tarhiib lilmundari wa tasxiix alalbani akhri kugu filan in sha allahu tacaala ama fiqu ljihaad kutub badan baa laga qoray waxaa u roon hadda kitaabka la yidhaahdo mxuu ahaayey eh, aljihaad wاlqitaal fi siya sharciya lisheekh khayrudiin haykel ashaami oo afartan mujalad ama saddex mujalad taqriiban waana mamnuuc min duwal khaliij waalcaalam alislaami shaam baa laga helaa meelaha nairobina waad ka helaysaa akhri muraajace waa makaatibtana waa yaalaaye ayib ama kitaabka la yihahdo injaad في abwاab في masائل الجهاد للإmام المجتهد بن مناصف المالكي بتحقيق شhekh مشهور حسن سلمان أkri يعني فق الجهاadna waa gooni fadaaisha tarqiibaadkuna baab kala weeyey inama almuminuuna aladiina aamanuu billahi warasuulih mu'miniintu waxaan weeye xasri baa la geliyey kuwa aliya rasuulka rumeeyey uma lam yartaabu aan shakin fii diinihim ayb ila waa shari min shuruudi sixat اliimaan weeye laabudda waa in la helo yaqiin iyo cadamu shaki iyo sidqi la helo uma lam yartaabuu fii iimaanihim ayb wjaahaduu biamwaalihim waanfusihim bacd aliman buu dhacay soma aragti ayb xaadiid baana macnaha ku timid iimaanu billahi uma jihaadun fii sabiilih aayado marka axaadiida kale xoojinaysaa wa jinsu ljihaadi waa fardu cayn calaa kulli muslim jinsu ljihaad fardu cayn way calaa kulli muslimin wa muslima siduu xaafid ibn xajar fatxubaari ku cadeeyey bilowga kitaab aljihaad ama alimaam ibn qayim raxmat ullahi tacala aleyh fi kitaabi zaad almicaad mujaladka saddexaad uu kaga hadlay jinsu ljihaad marka kor aad ka fiiriso waa fardu cayn calaa kulli muslimin wa muslima ayb xaalado u marka fardi kasta khaas ugu noqon baa jira iyo xaalad uusan waajibaynin laakiin kor marka laga fiiriyo waxaan leenahay jinsuljihaadi waa fardu cayn kasalawaati wazakawaat buu la mid yahay <clears throat> wajaahaduu ku halgamay biamwaalihim waanfusihim fii sabiil ulaaika kuwaas unbaa hum saadiquuna fii iimaanihim nimanka iimaankooda ka run sheegay ama alla rumeeyey iyo rasuulka raacayna waa kuwaa keliya l xasri baa la geliyey eh, fasli baa la geliyey bayna almubtada walkhabar oo damiiru fasli ah liyufiida alxasra ayaga unbaa keligood saadiquuna ama intooda kale waa adciyo wey iyo muddacuun lima maan laysa fii quluubihim wa fii mxuu ahaayey iimaanihim wa subxaanahu wa tacaala ajacaltum waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji ninka xaajiga in la waraabiyo loo yarshaqeeyo loo khidmeeyo wa cimaarata almasjid alxaraam iyo masjidka xaraamka in la dhiso la camiro kaman aamana biاllahi walyowmi اlaakhir wa jaahada fii sabiili اllah nin ilaahay rumeeye subxaana wa tacaala iimaan dhabaya maalinka dambeba wax dhiganaya wajaahada fii sabili jidka ilna ku dagaalamay ayib dacway ku wareegaysataa iska ilaaliyan ku lugeynin laa yastawuuna cinda allah ilahay agtiisa kuma sinno muxaadir baan ahay daaci baan ahay yaan lagugu lugeyn nin cabsado weeye ayib waxaa wadaadaheen o dhan ducaada ka dhigay halgankan u diiday maxay tahay su-aal ma ah hadda kahor baa idinka sheekeeyey alimaam alwanshariis abulcabaas almaliki fii kitaabi almicyaar almicyaar اlmucrib wاljaamic اlmgrib lifataawa culamaai afriqiya wاlandalus wاlmgrib wuxuu ku soo guriyey kitaabkaasi in andalus waagu halkan ka socday baa tuulo magaalada waxay ku taalla meel furin oo dagaal ka socdo ninka amiirkii meeshu xukumay wuxuu go-aan gaadhay macalimiinta dugsiyaha qur-aanka dhiga inaan halganka loo dirin si ay carruurta wax u baraan magaalado dhan ba macalimiin bay noqotay kulligood macalimiin qur-aan bay noqdeen nin walba malcabadba furtay iyo iyo dugsi yarba furtay waxaa laga cararayaa nafsa nin walba kafaalo yar buu raadin iyo inuu daaci noqdo cumaamada feerayso saa u feereeyo maca salaama halgankii haway ragle xisaabtanna wiilo yar yar ah iyo muxuu ahaaye niman ayagu meelay galeen waayeen si ayagu aaminsan yihiin weeye oon aqoon badan lahayn baa lagu lugeynhaya adu maxaa kuu diiday adu maa dhaqaaqdid ayib warku waa iska sidaas wey haddaad maqasho dacwaan ku wareegsana cabsi weeye waan cabsaday ummadda runta u sheeg talbiiska ummaddaha laga daayo iyo iyo khidaaca almakru walkhadiicatu fi nnaar wuxuu dhagartu iyo khayaanadu naar bay geli bimacnaa saaxiibkeedii khidaaca iyo talbiiska iyo majarhabaabinta iyo madalluufinta ummadda laga daayo war anagu biyaha qabo iyo afakaadhadan ma dhaafi karo bilcama afarna waa ii joogaan gurina waa ii diyaarsan yahay baabuurna waan ku socdaa dhib ma qabee waan iska dacdacsane adugoo orod isbaabi'i dheh laakiin ummadda ha ku wareegeysanin ayib dacwo aan halgan lahayn miyay jirta abaad abaadan abadan sheekh xarbiga bayn alcilmi wاljihaad la ogeynaha ilahay lagaga cabsado ayib marxaba sheekh xarbiga bayn aljihaadi wاlcilmi la oogay waa khaa wey waa khaa wey <clears throat> markay hadda xufaadu ay ka hadlayaan ragga mujarixiinta mucadiliinta bacd ruwaad waxay odhanaya hebel kaana wuxuu ahay rajulan saalixan wa kaana hazaan wa saaxiba hazwin wa jihaad manaaqibtiisa lagu tiriyaa iyo wanaagiisa yaman ba waxaan ugu tegay niman leh fulan min fulan waa maxay munxarif ليش لأنه جهادي وجرح من أسباب الجرح وبل وأشد صيغ التجريح waa inaad jihaadi noqoto kuwaasaad marka khayr ka sugaysa raafida hadda qabsata ayaga dhan meel kala carar baa ka dhacay dacwan wadaa godka lagugu soo geli bilcamaha lagaa kus marka dambe ayb asheekh usaama wuxuu yidhi laa yufalu اlxadiidu ila biاlxadiid waa waxaa weeyaan waa muxuu ahaayey waa qaacida iyo xikma mathal carabi hore qadiima wey bir bir baa lagu jabayaa hadaa laakiin seef ka hor keento qori waa jiidhi qarad ka hor keenta waa jiidhi ayib sheekh cabdilmajiid e, zandani yaa wuxuu ihi muslimiintu maanta waa qara buui qara wey qaru hadday toorida ku dhacdaan asagun baa dhiman aduu korkiya sumaa yaalla buui qara marka la gawra hadaad toorida ku dhufato asaga asagoo dhulka dhigtood ku dhufato iyo haddii inta yadha kor laga soo tuuro laba kooyaa gawracan asagaa gawracan meel inuu badbaadi ma jiro agga ka geli agga go kor u tuur adun baa kaa dhimahayo gaal baan kaalmaysa ad adaa baabi'i ayib waan dejino hawsha waan u reemagaa adaa ku baabi'i meel kuu baa ku mxuu ahaayey kuu caymata lama arko ayib hawsha ummadda yaan lagu lugeynin ummadda muslimiinta dadka matalaayi waa dadka u halgamahaya wey nimanka cababaha kuskuusan ayib ee manaabirta ummadda ku lugooyey ama dacwaan ku jirnaa leh haggana halganka colka la ummadda way lugoyna khayr ogama maqno wala taclamana naba'hu bacda xiin dhowr korna waa ku idhi ninku inuu daaci noqdo halganka inuu faraha ka qaado war la garta wey in hawsu iska wato ummaddana uu nabadgeeyo war la garta wey laakiin daaci baa noqon wa uxaaribu ljihaada fii sabiili illah ayib haadihi waa beliya ummaddana waad minjaxaabin wala taclamana naba'u bacda xiin ayib marxaba sheekh jihaad haddii fii kitaab illahi la ilaaqo oo fii sunnati muxamed laa yaqac ila alqitaal fii sabiil illah haddii la idlaaqo waqad yudlaqu ljihaadu jihaad lkalima ma diidaneen taas laakiin aslu lidlaaq yaa iskale biijmaaci lmuslimiin lafdu ljihaad wa lafdu fii sabiili illah idaa udliqa fi lkitaabi wasunna laa yaqac ila alqitaal fii sabiili illah taa muran ma laha jihaad lkalima jihaad ma noqda waa noqdaa laakiin jihaad lkalima gacanta maxaad oga reebi aduu safka hore ka dagaalami miyaasan aadan hadli karin ayib aduu wada kii qitaalkaa miyaadan jihaadulkelima iyo jihaad dacwo lagu dhex wadi karin mise jihaadulkelima suurogeli maa in kan la naqdiyo la baabi'iyo mooyee waxaanu ka hadlayno waa in xarbi shacwa laga dhex xoogo bayna mxuua ah, alcilmi wa bayna aljihaad wa haadihi baliyat اlcasri weeye waana musiibat اlcasr ayib meesha dadka hore ay ku faantami jireen nin walba halgankiisaas culamada hore halka hore ay tegi jireen ee fannigan ba iyaga looga dambeeyey waxay noqotay hadda in wadaaduhu ay ka soo cararaan kulligood nin weyn oo culamada soomaalida oo caan ah raggaas hawsha ayuu ku jiray mooyeen sheekh xasan mooyeen miyaad haysaa oo safka hore jooga khaliika soomaaliyuun iska daa soomaalida caalam alcaraba firi nafsa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekh cabdalla cazaam markuu afghanistan tagay caalam alcarabi yimid waxoogow maraykan badawaadan la socday idaacadda south america iyo washington iyo caalam muxuu ahay maraykanka o dhan jaraadaha ka soo baxa almujaahiduun baa loola jeda nimanka afghaniyiinta dagaalama muslimiinta ah meesha idaacadaha muxuu ahay raashku ay mutamariduun iyo qaaniin mutamaridiin iyo mujrimiin bay ohanaya mujahidinta soo maa maraykan muxuu ohan almujaahiduun bihada alxuruuf mujahidiintu maanta waxay dileen maanta waxay qabsadeen maanta waxay sameeyeen maxaa yeelay maraykanka wuxuu raga inaan jabinno raashka marka kaana qitaaluna maaraash wa ruusiya jihaadan islaamiyan markaan u dhilqaadnay maraykankana muxuu noqday xaaraan leanna waxa noo fadwanba waa asagii moog waxaa fadwanay horaana na yidhi waa jihaad sharciga gala haddana na waa xaaraan la joojiya maraykan weeye waa sheekhii muxuu ahaay bush la odhan jiray weeyaan waa iska caddahay idaa aljihaadu maca ashari jihaadu wa maca algarbi fitna bay dhan wadaadihii mxuu ahay hawshan ku fiicnaa aljihaadu maca ashari oo ruuska loo jeedo jihaadun mxuu ahaay waa qitaal fi sabil wa maca algarb he fitnatun wa baliya waxaaday taagan wey war wadaadiheenna warkoodoo kale wey maxay idhahdeen aljihaad ii sheegee maca aethoobiya he wa maca amisom maxaad tihahdeen yadaka idiinta allah waata nasal allah asalaama kaman aamana biاllahi walyowm اlaakhiri wajahada fi sabiil laa yastawuuna cinda allah alla agtiin ma sinno wallahu laa yahdi alqowma الظaalimiin aladiina dalamuu anfusahum bitarki اljihaad walinfaaqi fi sabiili اllah aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu fii sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim acdamu darajata cinda allah kuwa ilaahiy rasuulka rumeeyey xaggana hijrooday xaggana jihaaday fii sabiilihi biamwaalihim waanfusihim ayaa acdamu weyn darajata xagga meeqaanka iyo sharafta cinda allah wa ulaa'ika kuwaas unba hum lfaa'izuuna kuwa liibaana ee badbaado ah yubashiruhum rabuhum biraxmati min rabbigood baa ugu bishaara naxariis xaggiisa ka timid cinda mowtihim wa bacda dukhuli اljanna waridwaanin wajannaatin lahum fiiha naciima muqiim iyo raadihasho ilaahay iyo jannooyin iyo nicimooyin iyo mxuu ahay nabad iyo naallo waaraysaa layidhi khaalidiina fiiha abada ina allaha cindahu ajrun cadiim faslun famin dalika waxaa ka mid a ah xuquuqda caamka iyo xuduudda caamka ah laguna dagaalamaya nimanka sameeye ku dhaca cuquubat lmuxaaribiina qutaaci turuq qolyaha muxaaribiinta quaacu uruqa in lala dagaalamo oo lala halgama waajiha sharciga waana qitaal fi sabiil illah haaniyan waa xad min xuduud illahi waana xaq min xuquuqihi alcaama ummadda o dhan laga raba inay fuliso la timaado iyo istaagto aladiina kuwaasoo yatacaraduuna annaasa dadka u bambaxaya kala hortegahaya bisilaaxi hub noocu ha noqdo seef iyo budh iyo toori iyo baangad iyo jidib iyo gudin iyo faas wuxuu doona ha noqdo wa kullu man xaaraba almuslimiina bisayfin aw rumxin aw sahmin fahuwa muxaarib waynu gaari doonaa insha allahu tacaala iyo wanaxwiha wixii lamid ah liyaqsibuuhum inay ka dhacaan darteed almaala maalka xoolaha ay ka dhacaan oy ka boobaan mujaaharatan si badheer ah oon qarsoodi lahayn oon aan sariqo ahayn iyo xatooyo min alacraabi remiyi ah aw turkumaani turkumaaniyiin ah aw alakraad waa qoys aminkanba nool wey aw ilfalaxin ama beerley ah aw fasaqat iljund ama ciidanka tuugtiisa ila ciidanku mooryaan buu leeyahay ciidan kastoo dhismaay in xuna tuuga ah laga waayi maayo nin ummadda ceebeeya la waayi maayo nin wixii lagu ogaa waxaan ku dhaqaaqa lawaayi mahayo marka ciidan kasta wuxuu yeelanayaa niman khaldama waa in la qabta laftirkood ayib oo markaasi xadka ay mudan yihiin oo ama sariqa ah ama qaatic dariiqnimo ah ama booliya dhaca ah, laga qabto wey marna intay gooni u baxaan oy labistaanba dharkii ciidankii lagu taagay labiskii bay ummadda boobahayaan qayba ka mid ah. waa la qabanhaya waxaaso dhanba aw samaradat alxaadira reer magaalka kuwooda madaxa tiiriyey jamcu maarid magaalooyinka waxaa ku jira niman mooriyaana gangiska wal loo yaqaano sma hadda kenya baa rogeyso ma taqaanid niman tuuga ah oo dawladdaba ka xoog badan ayb waxaa kamid ah muxuu ahay qole hadda la ii sheeg mugiinkiiga taqaanina ummadda baabi'in jiray nafsa shay maratu lxadira wey laga waayi mahay magaalo kasta waa nooca maafiyadii maraykanka muxuu ahay talyaani oo kale oo kale wey aw gayrihim qaala allahu tacaala fiihim inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah kuwa ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkoodu waxa un weeye wayascawna soconhaya fi lardi fasaadan min ajli fasaad ama mafcuul liajlihi ka dhig ama muxuu ahay mufsidiin o dhan mafcuul bihi ka dhig an yuqataluu in la laayo wey aw yusallaba ama la gegoo leexda la saaro la salbiyo aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf gacmahoodii lagu isdhaaf loo gooyo aw yunfaw min alard ama dhulka laga caydhiyo markaasi intii la dabagalo meel fog lagaga soo haro bacdu ahli waxaa nafyigu wuxuu ku imanhayaa in madaxweyne u yidhahdo wareegto soo saara u yidhahda hebel iyo kooxda heblaaye la yidhaahdo ninka arkaba ha dilo ninka ark gacantaa saaro ninkaa markau baygaga hayaa intuu barxo yuu adduunka ka baxahaya leanna wuxuu aaminsan yahay asaga muslimiinta il iyo aragti wey niman uu ka dhuntay iyo kuwuu ku dhuntay midna ma jiraan kulli waa inuu ka dhunto marka nafti baa qabanaysa qole waxay dhaha la xidho sheekhu tafsirka waa keeni dona insha allahu tacala dalika lahum khizyun fi dunya kaa la soo sheegay ciqaabta ah waa dulli loogu talagay adunka inay ku dhadhamiyaan walahum fi laakhirati cadaabun caظiim waqad rawa shaaficiyu radi allahu tacala canhu fii musnadihi musnadka shaafici muuse qorin waa la urushay can ibni cabaas radi allahu tacala canhu fii qutaaci طariiq wuxuu ka yidhi idaa qataluu waahaduu lmaala qutiluu wasulibuu awda meesha ku jirta ma takhyiiriya mise waa tanwiiciya la hayaa marka shaafici asagu wuxuu qabaa waa tanwiic aw huna waa litanwiic dembigan iyo ciqaabt e, dunuubta ruux u galo bay ciqaabtuna ku beegan tahay buu taagan yahay qolyaha marka moryanta qutaacu turuqi budhcadka ah hadday dadka laayaan xoolahana qaataan waa la layn xaggana waa la salbin liannahum qataluu wa lmaal wa qataluu walam yaahuduu lmaala hadday dadka dilaan xoolana aysa faraha ka qaadaan ruux bay dilhayaan way ikhtiyaalhayaan amaba toos bay u dilhayaan xoolihiisna qaadan mahayaan haddii la qabto maxaa lagu samayn kuwaas qutilu waa la jari walam yuslab la salbin maayo la gegi maayo wa idaa akhaduu lmaala koox saddexaad hadday maalka qaataan walam yaqtul waxba aysan dilin quticad aydiihim wa arjuluhum min khilaaf gacmaha lagu ha isdhaaf loo geyn gacanta midig iyo lugta bidix baa isla jarahaya kooxda afraad wa idaa akhaafu sabiila haday dadka cabsi geliyaan in kugu soo bood markaa isku iska kaa tagahayaan markay ubadu kaa jabtood cararto oo naftu ka iska kaa tagahayaan waxba kaa qaadan hayaan in kugu soo boodi waidaa akhaafu sabiila waddada hadday cabsiyaan walam cabsigeliyaan dhulkii amnigii walam ya'khuduu maalan ruuxna aysan dilin maalla aysan qaadanin kuwa asagu maxaa lagu nufaw min alard kuwa ay waa la fiijin siday dadku u argaxgeliyan ba argax baa la gelinaya waa la cabsiyin adduunka laga caydhinaya sidaasu marka asagu shaafici qabaa oo nin kasta cuquubada uu sameeyo eh, dembigu galaan ujeedaa ciqaab ku munaasaba lagu samaynaya whada qwl kair ibn cabaas buu ka wariya aarka ibn cabaas qaabka u tafsirin ma sugno dacfi baa ku jira ayb whada qwl kair min ahli cilmi kashaaficiyi وaxmed wahuwa qariibu min qowli abi xaniifata wa minhu waxaa kamid culummada mandul baa kamid yusawiqu suuro gelinaya lilimaami imaamka u banaynaya an yجtahida fiim inuu ku ijtihaado qutaacu urqi mawlianti waanu soo qabanay xaakima wax ka dhe taladoo ku taliya lagu samayn oon ka baxsanayn hee axkaamta ilaah sheegay subxaanaه wa taعala fayqtl wuxuu dili man ra'aa qatlah ninka u arka dilkiisa u arku dilayaa maslaxatan maslax oo minhu min almuxaaribiin ka mid ah ninka u arkay in la dilaayo adduunka la dhaafay inay maslaxa tahay kaasurka dagaalka laga ridi wain kaana lam yaqtul waxba yuusan dilinba weligeed us waxba dilin oo marba uu nimankan koox ka mida u ahaa oo muxaarib ah qaaticu dariiq ah imaamkiina u arka ninka in la dilo waa dilhaya mila an yakuuna inuu yaho kale maalan ra'iisan mutaacan fiihim nin ra'iis ay ka amar qaataan uu la taliyaa waa madaxweynahoodii weligii waxma dilin madaxa laga qaadayo wayaqtaca inuu gooyaa u banaan ama wayaqtacu wuxuu goynhayaa imaamku man ra'aa qaطcahu maslaxatan ninku u arkay in isdhaaf loo goyn isdhaaf u jarhaya gacanta midig iyo lugta bidix wain kaana lam yaakhud ilmaal maal bayuusan qaadan hadduu doone mila an yakuuna daa jaladin nin awood la weeye adkaysi daa jalad sabr buu leeyahy adkaysi iyo waquwatan awood fi akhdi ilmaal waa nin khibrad iyo ule mxuu ahay indheer ildheer ule iyo awood inuu xoolaha qaado weliga wax ma in gacmaha la gooyaa banaan asaguna kamaa ana minhum min alculama waxaa ka mid a man yaraa ruux qaba culamo qabtaa jirta annahu idaa akhaduu lmaala hadday maalkaba qaataan qutiluu wa quicuu wa sulibuu waa laskugu dari culama qabtaa jira ama waxa dileen ama aysan dilin maal ha qaateen ama aysan qaadanin sidoo marba hadday qutacduruna ummadda ay khalkhal geliyaan oy waddooyinka fadhiistaan adduunka la dhaafiyo nimanna waxay dhhen maya haddii marba ay maal qaataan qatli waa raacahaya wal awalu qowl uu qabo qowl akari faman kaana min almuxaaribiin idan cuquubada inta uu rabbi sheegay unbaad ku ijtihaadaysaa mooyeen waa ijtihaadun fi nnas la ijtihaada maca annas hawshu waa ijtihaad fi nnas weeye wa fi tadbiiq la ijtihaad muxuu ahaay maca annas ijtihaad cusub oo galab socdo naska keeni mayne najtahid fii fahmi nusuus ayib laakiin laa najtahid fii mukhaalafati nusuus ama ijtihaad galab socdo nusuusta keeni mayno idan axkaamtan rabbi sheegay xuduuddan iyo cuquubaadkan baanu ku ijtaainaa meeshaan dhigi lahayn kan ma mutamasakana mutumankaa dooranayna laakiin xadkaan rabbi sheegay wax ka baxsan meesha ma keeni kartid <clears throat> maxaa yel xadku xad dhacaya mahaya dhachaya ma aha cafisna kama banaano faman kaana min almuxaaribiin muxaaribiintii ninkii qad qatala wax dilay fainahu yaqtulhu limaan baa dilaya xaddan buu u dili laa yajuuzu alcafwu canhu bixaalin biijmaci lculamaa ninka muxaaribka ee qaaطicu dariiqa marba hadduu ruux dilay cafi kama furo ijmac wey dakarhu lmundir fi kitaabihi alishraaf calى madaahib fuqaء اlamsaar buu ku sheega e, e, ijmacaas wa fi kitaabi اlijmac wakadalika fi kitab aliqnac ilma mjaladka aba walaa yakunu amru amru lmuxaaribi ilaa warati اlmaqtuul u fiirso qaaطicu dariiqii mooriyaan haddii la qabto raggay dileen dadka ay dhalay tala kuma laha meesha iyada laba wiil bay dileen ciidan baa ku baxay waa la soo qabta adeero waan cafin iska sii daaya laga dhagaysan maayo khiyaar kaaga furo adugu wax khiyaaroo kaaga fura ma jiro ninkan waa mucaarib xad caam oo galay dhibkiisa ummaddao dhan buu u yaallaa wiilku adigu kaa dilay waa fard min afrad muslimiin baabku baab qisaas maaha baab alxuduud weeye bikhilaafi maa low qatala rajula rajula licadaawatin baynahuma kasa duwan buu sheekhu hadduu nin nin dilo muxuu u dilay laakiin licadaawatin baynahuma u dilay laba nin baa murmay caawa hadaad nabad ku barido kuu dhaartay kawbuu kaa siiyey waa laba nooc colaad ka dhexaysa eeqo ama muran dhex maray oo khusuumatin muran iyo garba isku qabteen aw naxwu dalika min alasbaab alkhaasa ama intaa wixii lamid asbaab khaas ah markaasi ninkaasi waa qaatilu nafs waa la qisaasan ama diya laga qaadan ama waa la cafin karaa laakiin qaaticu ariiqu bado gooni u tuman weeye bado gooni u tuman waa tahay fa ina hada damuhu liwliyaai lmaqtuul kan dambe dhiigiisu waxaa iskale ninka la dilay gacalkii in axabuu qataluu hadday jeclaan way dilan hayaan ninkii qisaasan wain axabuu cafow hadday doonana way cafin hayaan wain axabuu akhaduu diya liannahu qatalu ligaradin khaas ninkan qaatilka ninkan dan khaas oo isagu lahabu u dilay laakiin muxaaribiintu in adeerkii bu dhacahaya ayb aabbihii buu dhacahaya wuxuu dayn lama arko wa ama almuxaaribuun fa inamaa yaqtuluuna liakhdi amwaali الnaas waxay wax u dilahayaan inay xoole helaan ayb ninkii doona ha ka heleen fadararuhum caamun dhibkooda waa dhib guud oo baha ummadda wada gaadhi bimansilati suraaqi tuugtay lamid yihiin fa kaana qatluhum xaddan lilah wa hada muttafaqun calayhi bayna alfuqahaa taasi waa muttafaq ninka muxaaribka ah hadduu wax dilo inuusan cafi lahayn dowladduna ay mas-uul ka tahay surkan laga qaadahayo oon la cafii karin cuquubaadka oon lagu filin sharcigu sheegay inaysan taa jirin waa ijmac buu sheekh kuri muran mala taas ayb ama hadduu soo waxdilo umaan u qaatay khilaaf baa ka jira xataa low kaana almaqtuulu hayra mukaafi'in lilqaatil xataa midka wax dilay hadduu doono yuusan dhigaal u noqonin kuu dilay qisaasta markaynu marayno laabudda waa in musaawaad la helo mukaafa'a waa in la helo waa inay kafaa'a jirto ninkan qaatilka iyo maqtuulku isu dhigmaan sidaa darteed muslim gaal loo dili mahayo calaa ra'yi ljumhuurna hee addoon loo dili mahayo xor mukaafa waa inay jirto isla eg dad isku dhigmaan laakiin xiraabo markaynu marayna iyo qaaicu ariiq laa mukaafa'a ah. dhigaal la eegin musaawaadii mumaatala la eegi maayo fasaadkaad u imanaysaa ninkaa doontaba dilb adag ku taalaay mila an yakuuna alqaatilu xuran walmaqtuulu cabdan qaaicu ariiqi mooryaanka nin xor oo ahaa kii la dilayna wuxuu ahaa addoon aw aw ilqaatilu musliman ama mooryaanku waa muslim muxaaribka walmaqtuulu dimiyan aw mustaminan maqtuulkaadi nin dima oo jize laga qaado muslimiinta ku dhex nool wey ahlu kitaab ah ama waa musta'man dhambaal iyo fariin inoo wado muddo eh, ammaan aynu siinay ayb asagii duxooyinku u qaatay waa la dilhaya dhihi mayna gaal ama isu dilma maa ninka lifasaadihii iyo khalta amnigu geliya baa loo dilhaya aw walad ilqaatil ama oday baa muxaarib noqda ku dhalay mooryan bu noq aabbaha mooryan noqda qaaticu dariiq ciyadan billah wiilkiisii buu dilay maxaan leenahay waa loo deli markaan baabul qisaas marayna waa maxay inaan waalid loo dilin wiilkiisa hooyada hadday ku disho ama aabbaha ku dilo xadgudub caadi ah lagu qisaasi maayo laakiin mag iyo diya laga qaadi waalidka culus oo laban weliba laakiin fii masalati alxiraaba duqu hadduu mooriyo intii bucadka ku biiro dhabajiifki uu ku biiro kadibna kolonyo meesha inta dhasha ay dhigtaan uu wiilkiisa madaxa aarsado ayib ama gabadhiisa u dilo ama waalkii u dilo waxaa weeyaan nin ajnibaa soo dilo lxukm waa la dilahaya faqad ikhtalafa alfuqahaa waa isku maandhaafeen markuu waalidku muxaarib noqday ilmihiisa ma loo dili hal yuqtalu fi lmuxaaraba ayib wlaqwى anahu yuqtal sheku in la dili weeye xad lxiraaba muslim baba gaal loo dilay dhimi ama mustamine oday maxaad ka sheegi weeye ka qowli maalikin waaxmeda fi ixdaa riwaayatayhi sida ay maalig axmedba qabaan riwaayadu axmed qabo ayib laba riwaya mid ka mid ah. a wshaafici fii qowlin lahu iyo shaafici qowlkiisa lnahu odaygu yuqtalu waxaa loo dili lilfasaad alcaami xaddan fasaadka iyo burburka weyn iyo khalkhalka iyo amni darada uu keenay buu u dhiman laa qisaasan kamaa yuqtacu sida loo geeyo idaa akhada amwaalahum qolaa waxay leeyihiin odaygu hadduu xiraaba wax ku dhaco fii masalati alxiraaba hadduu xoolihii hantidii wiilashiisii carruurtii dhaco fii baab alxiraaba ku dhaco gacan isdhaaf baa loo jiray midigta iyo bidixda laisla goynaya haddii laakiin gurigiis isagoo joogan muxaariban carruurtii wax ka xado odaygu loo goyn maayo farqi baa udhexeeya anta wa maaluka liabiika waa maay waa macay markaynu guryaha joogno nabadi jirto wey haddaad laakiin bidcaad noqoto gacantaada iyo lugtaada wiilkaa iskale da wiilkaa loo geynaya wa yuxbasu bixuquuqihim odaygu hadduu ku xadgudbo caruurta iyo ahalkiiy in la xidhay la xabisi oo jeelka la dhigayadna waa culumada sida u badan yihiin xabsi ayb wa kaana almuxaarimuuna alxaraamiyatu xaraamiya sheekhu u daba dhigahaya waa musalax ay u yaqaaneen reer sham nimankan ayb nasaabiin iyo nasbi iyo xaraamiyo magacaasa laaan jireen dacaarana waa ciraaqiyiinta waxay u yaqaanaan alcayaariin cayaar iyo cayaarun baa loo yaqaanaa fi lciraq markaad joogto sham markaad tagtona xaaraamiya la iska yidhahdaa ama naasibiin ama muxuu ahay nasaabiin marka ina waa mooryaanteenni burcad dhabajiifkii burcad baan dhahnaa jiri dayday soo ururiy meeqa magac bay leeyihin ya kaba cad ah kaba cad maa kaba cad waa ciyaal suuqa caadigae eh. ya faqash taarood bay ahaayeen ma ahayn muxaaribid ma ahayn ya ya faacile wakaas hawlahaasa jira sheekh faqash faqash faqash mutalax khaasu ahaa mustalax khaas waa xilli gooniha soo baxay ma ahayn marya wax kusay tusaa meesha mumid inuu <clears throat> idinka qusliya doonaya laga yaabaa almuhim waإida kaana almuxaaribuuna alxaraamiyatu jamaca quطaacu طuruqi muryaanta hadday koox yihiin falwaaxidu minhum baashara alqatla binafsihi wاlbaaqun acwaanu lahu waridun lah ayb ina dagaalkii bay gasho xoolibay dhaco raggii bay laysaa ina way agaasintaa maxaa tala ah tiibu shekhu hadda ka hadlaya wuxuu yidhi sheekhu waidaa kaana almuxaaribuun alxaraamiyatu muryaanta ah jamaca hadday yihiin falwaaxidu minhum mid ayaa ka mid ah baashara alqatla qatligii buu la baashiri binafsihi asaga wax dili wlbaaquuna ihin acwaanu lah inta kale taageeryaal bay iyo kalkaaliyaal weeye iyo warid un lahu ay muxuu ahayey geedan iyo ilaalo dayib bay u yihin ridigu waa almuciin wanaasir arsilhu maciya ridan weeye ayib muciinan wanaasiran wasiiran lahu faqad qiila waxaa la yidhi nimankaasi waxaa laisku khilaafsan yahay qole waxay dhaheen ninka wax dilay unbaa la dili kuwan kale ayagu iska ahaa nacmalayaasha iyo muxuu ahaye geedanka iska ahaa iyo dabadhoonka hawsha ayagu aan shuqul ku lahayn waxba aan dilin laakiin xoolaha ururin xoolaha la jirhayey xoolahan waardiyeyn hayey taladan wax ku lahaa ayagu xukum kaley leeyihiin waa lagu ijtihaadi ninka la dili waa ninka gacan dalaabi wadaada yidhahdeen shaaficiyada ka mid a shafi masalkan kuma ku liitaani faqad qiila waxaa lihi anahu yuqtalu lmubaashiru faqad ninka gacanta laha keligii baa la dili wاljumhuur jumhuur ahlicilm min almalikiya wاlxanaabila wاlxanafiya calى ana aljamiica yuqtaluuna walow kaanuu mia ra'yiga sawaabka waxaa weeye kulligood waa dhiman hayaan kulligood laynaya kii wax qabtay kii wax dilay kii taageeraha ahaa waa isku baab boqol nin baa allah ka dhiga hal nin ay dileen baa u dhammaan hayaan wa ana ridda ninka taageeraha ah iyo wlmubaashira ninka mxuu ahay si toos hawsha u qabtay ninka u dilay sawaaء fi اlإثmi wاlcuquba wاlxad wa hada huwa alma'huur huwa almanquul madhabkan aan sheegnayna waa madhabka laga soo guuriyey can alkhulafaaءi الraashidiin khulafaa الraashiduun madhabkaasay qabaan madadan ayayma markaa jira hada waayahay fa ina cumar bn khataab radi allahu qatala wuxuu dilay rabiicata almuxaaribiin muxaaribiinta ilaaladooda rabiicadu waa ninka ilaalada ah sirdoonka wey meel bay fadhiyaan nin baa soo beeqaaqahaya soo basaasahaya koox soo socota waaweyn oo awr wadato oo aasla socon la socda ninka siraha ururiya daliicada eh, eh, ah waa la dilahayaa haddiiba nin sirdoon oo sahana cumar yidhi hala dilo nin asagu muxuu ahay mubaashi eh, muciina ka daran wey wاrabiicatu huwa annaadiru aladii yejlisu calaa makaanin caali rabiicadu waa ninka ku fadhiista meel sare ayuu ku fadhiisanaya yanduru minhu wuxuu ka eegi meeshaa sare lahum lilmuxaaribiin man yejuu ruuxa imanaya geed dheer buu fuulhaya isqaranhaya geed dheer mxuu qoyanoo cayanoo dhex gelhaya markaasuu ku bidhaamin markaasuu kuso laan buu soo jim soo tuuri maxaa aragtay waa la soo socdaa safka laguu geli marka dhowda haddii aad fogtan gu dhawaaqiba de laakiin aad soo dhowdo meel uu ka arko qori buu soo tuuri hadli maayo markaad fiirso dhihi shaqadaada qabso wadaadku marka socdo kir kashta ku haya baa <laughs> lagu boodahaya aa dhamaatay sheekh wuxuu waliana almubaashira ninka mubaashirka ah ee hawsha qabtay ninka dil ama xoolaha dhacay inamaa tamakana waxaynu u gasho u buu yihi tamakana ay inamaa istataaca waqadara min qatlihi ruuxii uu dilay wuxuu ku awoodo inuu ku dilo biquwati rid'i wa macuunatihi wey ninka aad dishay waxaa ka qayb qaadatay dilkiisii kuuna caawiyey ninka kuusoo ilaaleeyey ninkii kuu garab istaagay xoolihii kaa kala fagan kuu ururiyey raashinka kuusii kariyey ayb biyaha sii dhaamanhayey jidka sii fiirinhayay ninka hawlaha qabanaya ka daraba sheekh ciidanku markuu dagaalamay mujaahidiintu axbad ma wadarana ma ogtahay inbaa dhaawaca qaada inbaa biyaha keenta inbaa kana inbaa saana ayb inbaa war isgaarsiinta ku filan inbaa gurmad raadin wax o dhan marka haniimada wa ku leeyihin ajirka waa siman yihiin hanimada waa u siman yihiin wakadalika almuxaarimuun nafsa shay wey qaacidatu shariica waa maxay waa ninka hawsha sameeyey iyo daaligu iyo muciinku inay isku xugum yihiin iman wa cuquubatan wa hawaaban wa ajra hada qaacidatu sharica sidaas wey qaacido fiican waaa'ifatu kooxda bini aadamka ah ida intasara bacduhaa bibacdin barkeed barka hadduu u kaalmayo u gargaaro oo u hiliyo xataa saaruu mumtaniciin ilaa ay noqdeen niman awoodo isdifaacahaya fahum mushtarikuuna fi اthawaabi wاlciqaab kalmujaahidiin wa min qawaacid ibni taymiya mxuu ahay algharaa wey iska ilaali wuxuu uhi kooxda dadka bini aadamka ah hadday isu kaalmeeyaan ayib ilaahay markaa isu gargaareen o isu hooliyeen oy noqdeen koox xoog badan oo isdifaacaysa fahum mushtarikuuna fi اthawaabi wاlciqaab salaynu soo marayna habartii qawaadada ahayd ee qowmu luud u basaasi jirtay ilaahay inuu ku simay ayadiiyo qowmu luud muxuu ku simay fi اlإثmi wاlciqaabi wاlcadaab macan kadalika hawsha waa iska kooban tahay fain النبي sل sلم qaala wuxuu hi almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiintu waa isku dhigaal dhiigoodu wadiiciya sharif midna ma laha boqolayaal weeye ama qisaas wayascىa bidimatihim adnaahum xilkoodii iyo cahdigoodi iyo ammaankooduna waxaa bixin kara kooda u liita wahum ayaguna yadun hal dhinac iyo garab bay ka yihiin calaa man siwahum inta ka soo hadhe gaalaha dhinac inay ka noqdaan weeye wayaruddu wuu soo celin mutasarihim koodii horbaxyeeyey ee keligii duulay calaa qaacidin kii fadhiyey hadday koox yar duusho oo ciidankii weynaa ee meesha fadhiyey ee gabagabada dhigay bay koox labaatana baxday ama idan ha qaateen amaysan qaadanin gaala intay haad ka heleen bay jilciyeen haniimay soo heleen haniimadaasi waa lijamiici lmuslimiin maxaa yeelay kooxda yartee duusha waxay ku tashanaysay haddii laydin soo jediyahe ciidanka badan baad ku soo cararaysaan ayib ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة waxaa isku hadlay waxa wey waa gara garabkay ku daaq wey waa cudur geeri og muxuu waa waa gartare garab og baan rabaa misaalkeedu nimankan duulada sariyada ah waxay isku hadlaynhayaan saad iyo hub iyo sanadba iyo garab iyo heli iyo hooba nimankan ka dambeeya ciidanka dheeftay keeneen xoogow belad sarafeeda iyo belad geesnima laga siin wixiina waa haniimo khumus baa laga bixin waa la hanimaynaya ha yarada ha badnaado nafsa shay wey haddaba ninka warbaxyeeyey iyo ninka ilaalada iyo ninka taageeraha iyo ninka hawsha qabanaya isku baab wey qabaa'ilku markay dagaalamayaan ninka xabadda lisaya dadka baabiinhaya iyo ninka nairobi lacagta ka diri xawaalaha marinaya maxaad leedihin isku xugun weeye ayb yacni nabigu wuxuu u jeedaa ana jeysha almuslimiin ciidanka muslimiintu idaa barazat hadday ka baxdo minhum xaggooda ay ka baxdo sariyatun lugmadooda iyo dullaan yar hmm, oo fahanamad ay soo hesho ama fahanimad maa maal bay soo heshay faina aljeysha ciidanka weyn baa yushaaruka la wadaagahaya fii maa hanimad waxay ama hanamad soo heshay liannahaa maxaa yeele duulaankan yar iyo sariyadu bidahrihi taageerihiisa dahrigu waa taageerihii iyo mxuu ahay taakulayntii dahri dahri iljeish alcaam iyo wa quwatii awooddiisa bay tamakanad ay wax ku qabatay weeye oo fursadda ku heshay guduna imaada goysina gabalkiibaa kugu jiraa geed laga sheegay baa lay bimacnaa gudun baa geed ku dhacday ku dhacday markaasuu geedka hadlay gudune wuxuu imaada goysene gabalkiiba ku daabka maogtahay gudin keli wax ma goyse da gudin dhilisa soo qaado geed iska daya laayar kuma goyn kartid laakiin inaad geed intaad fuusha aad daab ka soo goosato oo gudinta ku dhardharto ood oola baxdo waa go-ahaya muslimiintu maanta iyagaa isbaabi'in mooyaan gaal waxma yeesheen walaa shaka fii dalik iyagaa isdafahaya oo fayasha isgoynhaya bimacnaa waxaan oga jeednaa sariyoy duulaankan yar waxaa maadan waxaad ku halaynaysaa ciidanka weyne geedanka ku fadhiya <clears throat> ma wiil yaro marka garac laydh ninkan anaa ku daba taagan war ficli gal gal fooda geli waa ku gela kaa leexan maayo maxaa oda weyn baa daba taagan hadaad rogatana ood lagadana wuu kuu rogiba dad iskasta wuu ku gargara kuu garacahaya markuu kuu garaco carari adig marka kayarkan baa ku caydhsan riti riti loo agdhaway weligaa somaad arag koolada waa dhib badan awrtu markay kala adkaadaan oo ritigaada intuu noqdo fulay geelaba ka saahido maalinka dambaa kii oo ka maqan ritiga awrta geela iska lahaa baad gaadaysa markay laba riti food isgeliyaan kaa horta kusoo garaac wad soo marku foodagay iyadoo garaacaysa afaad ku dhufan alkaad ku dhufan ri weynaba cararahay idan sariyada waxaa u afceliyey gaalada ay soo jabsadeen ciidanka weyn muhiimaddu waa intaas laakiin hase yeeshee tunafalu dalasarafeed baa la siinayaa sariyada canhu can ilmaali waalghaniimati naflan kordhin tunafalu ee tusaado wey waxaa loo kordhin canhu can iljiish ay kala kordhaysaa wey naflan ziyaado fa ina nebi sal l slam kaana yunafilu sariyata waynu soo maray tafsiilkaas kitaab alfey baynu fasalkii fey aan kusoo marray iyo hanaaimte wuxuu ahaa kii marka bilansarafadaas iyo biladgeesnimo idaa kaanuu fii badaa'atihim bilowga hore hadday yihiin ciidanku marka hore uu sii jeeda sii socdo hadday koox intay ka baxda ay wax soo hesho markaasi wuxuu siin jiray alrubca bacda alkhumus khumus baa laga saari haniimadii afarta soo hadhay baa wax laga siin hayaa rubuc inta kala soo hadhay waa haniimo ee ummadda la wadaagahayaan hadduu ciidanku soo gadoomana oo ciidanko noqday gurigiis ku ay dib u noqdaan oy wax soo helaanna waxaa la siinaya ulu bacd alkhumus marka waa khatar maogtahay halis wey hawshaani ciidan keligii noqday oo wax ka dambeeye jirin oo ciidankii weynaa ee abeesabaktiiska uu soo noqday nimanka halis bay ku jiraan marka way naftoodii bay khatar geliyeen ilahna waa soo badbaadiyey haniimay soo heleen haniimadaasi waxaa lileeyahay shay horta khumuska laga saaro waxaa soo haray afar afartan saddex isla inta laga dhigo ulu ayaga hala siiyo labada kalena ummaddaha loo qaybiy fa idaa rajacuu ilaa awطaanihim markay waddankooda ku soo noqdaan ciidankii badnaa watasarad ay duusho sariyatu nafalahum aلثuluثa bacda alkhumus waynu soo marray hawshaasi wakadalika low hanima aljeishu ciidanku hadduu haniimaystaa sidoo kale lamida haniimatan shaarakatu sariya duulaanka oo maqan yaraa baa ciidankii badnaabaa gaalo is heleen markaasuu ciidanku gaaladii jabiyey haniimadii kooxdii maqnayd waxbay ka helaysaa ninkii biyaha ku maqnaa ninkii dhaawaca qaaday kulli waa ku jiraan sheekh wuxuu oga jeedaa khayrkaba haddii la wadaaga hee sharkana waa la wadaagahayaa weeye liannahaa sariyadu waxay ku maqnayd fii maslaxati اljeish kamaa qasama الnabiyu liطalxata wazubayr radi allahu tacaala canhuma yowma badrin dalxa iyo zubayr iyagoo ku maqan ilaale iyo sirdoon ku maqan oo raadgoob ku maqan muxuu ahaayey abu sufyaan ciidankiisii iyo awrtiisii bay dagaal ku dhacay kadibna wixii la helay waxbaa laga siiyey ayb liannahu kaana qad bacahum fii maslaxati اljeish nabig wuxuu u diray dalxa iyo zubayr ciidanka dantiisaba u diray soo gaabi fa acwaanu طaa'ifati taageerayaasha kooxda koox murtadiina koox muxuuah tuugaa koox khawanaa koox ahlu khayr almuhim fa acwaanu طaa'ifa kooxda ama qabiilku ama muxuu ahay ururku ama dowladdu taageerayaasheedu almumtanica kooxdii almumtanica reebtoontay isdifaacaysa awoodi lahayd iyo wa ansaaruha minha fima lahum wa calayhim bui acwaanu طaa'ifa almumtanica wa ansaaruha ayb minhaa min aطaa'ifati bay ka tirsan yihiin kooxday ku xugum yihiin fii maa lahum waxa kooxda u ahaaday iyo wa calayhim wax dembi ay fuulahay waa warku intaas wey koox kastoo iskaasaan buursata oo istaageerta idan walidaalika asxaaba waxay ku tageen ana ansaara almurtadiina murtaduun murtadiinta dadka taageera taakulayaasha calanwadayaasha albitraha siriga haysta iyo ninka calanka la ordahaya midka mashaxrada haya iscabaynayo isku baab weye dhaantada marka la sameey ninka gabayga tiriya gabdhaha booday wiilasha booda iyo ninka geedanka ee safka buuxinaya isku dembi weeye waa isku dembi kuwa daba fadhiya sugahaya baashu markay dhammaato ama la daalo sugahaya waa kudambi waa taqaanaan bimacnaa kooxdu marba istaageerta waad garanaysaan bay la tahay baasha raggii jabin jiray baa fadhiyaan mayna rag baa qoslahayey almuhim kooxda isku baabka ah ee ama khayr isku taageeraysa ama shar isku taageeraysa waa isku xugum fi thawaab alciqaab وhakda waxaa sidaasoo kaleba almuqtatiluuna calىa baaطilin qolyaha baaطil ku dagaalama iyo waxaan khayrka baaطilin laa tawiila fiihi shardi weeyi hawshan wadaad isku gefnay weeye laa tawiila fiihi ayb shardi wey markaad dad muslimiin oo dagaalamay ka hadlayso waa inaad soo xaqiijiso inuun dagaalkan tawiil ku jirin tawiil saaiq noqon karaa baynu ujeednaa mila almuqtatiliina calىa casabiyati wa dacwa jaahiliya sidoo qolyaha ku dagaalamhaya bu faara qabiil isku haya iyo dacwa jaahiliya tawiil ma jiro reer hebel ma annaga maanta isku kahawaal hayaan waxygiin baan baraynaa wayna baran doona ma yaqaanaa eber dhashaa las dhiganhay maxad ku darayseen waan samrinaynay maxaad samrin lama yaqaan waa dagaal aan lahayn laa ta'wiila fiih waa dagaal calaa bail ka qaysin wa yaman wa naxwihima boqolaalan sala qabaal isbaabiyo ree yaman iyo reer qays wahumaa kuwan dhaalimataani wey labadan baan dhaalimataan dhahayna oo fidno odhanayna oo aafa ah kuwaani kamaa qaala sal l slam ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtulu fi الnaar qiila ya rasuul allah hada اlqaatilu qad carafna xukmahu wey qaatilka wax dilay garanay oo ninka asagu waaba dhiigyacab weeyey famaa bal lmaqtuuli kii la dilay mxuu ed asagu xaalkiisu muxuu yahy u naargalhaya qaala inahu araada qatla saaxibihi waa un laga gacan horeeye mooyeen laftirkiisu dabyar ma shidayni wey gacantaa lagala hormaray ayb asaguba hadduu ninka magac cidla ka hela ma badbaadiyen mana bariyeen wey akrajaahu fi saxiixayn xadiidka uu ka qaato wey ibnuqayim markuu sharxayo ninku hadduu caawa usoo qaashin inuu zinaysto oo uu meel tago oo islaantiisa loo keeno oo usan garanayn intii lasoo habeeyey loo keeno oo uu ka farxaysho isagu muxuu moodhayaa inuu ka zinaystay islaan ajnabiyad ah dembi zaani baa loo qorhayaa zawjadiisiba ha noqoto maxaa yeelay liannahu cazama an yazniya leyla fazanaa biman yadunuhu annaha ajnabiya idan demi baa loo qori lanahu araada qasla saaxibi lanahu araada an yazniya leyla masaa'il badanoo noocaasa ayuu ka saaray nin baa wuxuu damco inuu xaaskiisa u galmoodo gabar martidu meesha jirta lugta ku dhagay maxaa loo qoraya dembi ayaa ninka dembi ma loo qori loo qori lianna alfaariq maa maxay waa niyada weeye casmiga sheekh ayb akrajaahu fi saxiixayn watadman way dandhabi kulu طaa'ifatin koox kasta maa atlafat lilukhraa maa atlafat waxay baabiso hantiya ama dhiig ay gashay mar dagaalku dagaal baatil ah bilaa ta'wiilin saa'ikh oo dulmiga ku dhisan hadhow markaan kala qaban kala qaboojinno dandhow baa waajibay dhiiggii iyo maalku waa dandhaba hayaa dhiiggu meeluhu dhaco maalla aan lasu raacin waa dagaalka tawiilka saaiqal weeye ayib min nafsin wa maalin oo naf iyo maalba ah wain lam yucrafi caynu lqaatil kii wax diliyaa baan la garanni markaan labada qabiil kala gaano reebelo maxaa idinka dhigta labaatan wiil idinkuna toban maxaa hanti idinka maqan intaasoo gaari intaasoo giiri intaasoo lo intaasoo intaasoo guryaha intaasoo lacag cad ah wixii baa la qori ree hebel waa inay bixiyaan haddii kale ay go-ahayaan islaamka iskugu tegi lianna طaa'ifa alwaaxida almumtanicu bacduha bibacdin ka shaksi اlwaaxid xuruuf waaweyn ba hadda lagugu sii qorhaya horaan baad fahmi weyday faacwaanu طaa'ifati اlmumtanica wa ansaaruha minha fima lahum wacalayhim baa lagu soo yidhi waad fahmi weyday waa in lagu yaha lianna طaa'ifa alwaaxida almumtanicu bacduha bibacdin ee dugaashada isu heylaya kaالشhخص الواxد في الإثم والثwاab وأma إida أkhذوا الmaal hada وبالlahi توفيq رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا فإنه يقطع من كل واحد يده warijluhu lyusra kamaa cinda aktar alculamaa waxaynu ku soo jiray e, muxaaribiintii iyo axkaamtoodii baynu kusoo jiray shalay sheekhu wuxuu ka soo hadlay markay wax dilaan iyo xukumkoodii hadda wuxuu ka hadlayaa qeybtii labaad wa ama idaa akhaduu lmaala <clears throat> markay maalka qaataan faqad maal basum ay ku gaabsadeen walam yaqtuluu dadna aysan dilin kamaa qad yafcalhu lacraabu kaiiran sida ay remiyigu in badan sameeyaan fainahu yuqطacu waa la goyn min kulli waaxidi min almuxaaribiin yaduhu gacantiisaa laga goynaya alyumna ee midig iyo warijluhu lyusraa lugta bidix cinda agtari alculamaa ka abi xaniifata washaafici wa axmeda wahayrihim sidaa abu xaniifiya shaafici maxamed idriis iyo axmedba ay qabaan iyo hayrkoodba wa hada macnaa qowli llaahi tacaala aw tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf ama in la gooyo la guro gacmahooda iyo lugahooda si isdhaaf ah tuqdacu alyadu alatii yabtishu biha waxaa la goyn gacanta uu wax ku qabanayay ee uu dulmiga ku geystay iyo warijl baa la goynaya alatii yamshi calayha uu ku soconayo xumaanta uu ku kasbaday wa tuxsamu saliid baa la gelin wey waa la dhiig joojin xasmigu markii gacanta la jaro ama lugta la gooyo halbowlihii xiidihii baa furmahaya ruuxa marka waxaa halis ah nabarku intuu saraayay inuu u dhinto marka waxaa la rabaa dhiig joojin in lagu sameeyo saliid la karkariyey baa gacanta loo gelin jiray wa tuxsamu yaduhu wa rijlu baa lagu joojin ama lagu afxilhayaa bizayt almaqliy saliid la kariyey ama almuqalla ama la kariyey wa naxwi liyanxasima damu dhiigu suu u istaago u joogsado walaa yakhruj uusan usoo bixin litufdiya inay gaadhsido darteed ilaa talafi dhimashadiisay gaadhsiin kartaa dhiigu hadduu socdo litufdiya lianlah tufdiya w inaysan gaadhsiina darteed weeye ilaa talafi dhimashadiisii ruux haddii dhiigga la joojin waayo waa naf nafbaxahaya ninkana xadkiisu in la dila ma ahayn in gacmaha la gooyey iyo lugtay ahayd wakadalika sidoo kale tuxsanu yadu saariqi bizayd saariqu xataa marka la gooyo xadu qaci sariqa la jawro gacanta saliid loo gelinhayaa muhiimadduna waxay ahayd in dhiigga la joojiyo maanta marka saliid kulul iyo daamur la kariyey iyo waxaasoo dhan waa laga kaaftoomay daawooyin dhiig joojina ayaa jira iyo kareemyo la mariyo iyo intii la tolo baa la joojinaya muhiimadu ma aha inuun saliidda intii la karsho gacanta la geliye aalo kasta iyo qaab kasta oo ninkaa dhiiggiisa loo joojin kara la marhaya oo bannaan oo mubaaxa wa hada alqadru qadarka hadda aynu soo sheegnay buu marka in gacanta iyo lugta isdhaaf loo gooyo ah qad yakuunu inuu noqdaa laga yaabaa asjaru min alqatliba dilkaba inuu ka daran yahay xagga biijinta iyo cabsigelinta iyo mujrimiinta in la cabsiiyo ay biiqaan inay ninka arkaan isagoo nool oo hingolaynaya ama bira ku boodahay oy gacantana go-an tahay lugta bidixna go-an tahay baaba ka daran ninkii in la dilo fa ina alacraaba qolyaha reemiyiga iyo wafasaqat aljund ciidanka qolyihiisa mooryaanta iyo wakayrihim idaa ra-w markay arkaan daa'iman weligiiba baynahum isagoo dhex jooga ninkii gacanta go-naa lugda go-naa markay arkaan isagoo dhex jooga man huwa maqtuucu lyadi warijl tadakaru waxay xusuusanayaan bidaalika arrinkaa asaga ah jurmahu ninkan dhibkuu geystay iyo dembigiisii fairtadacuu markaasay reebtumayna ka hadhayaan dulmiga iyo baatilka bikhilaafi alqatli kasa duwan dilmada iyo ninka in adduunka la dhaafiyo fa innahu qad yunsa in la hilmaamo la ilaawaa laga yaaba ruux markuu dhinto maalmuun baa laga xanuunsan kadibna waa la iloobahaya laakiin xanfafka kuu muuqanaya iyo dhibka aad dareemayso waa nin gacan iyo isdaaf loo goyo iyo lug oo ku dhex taagan ninkaa marka cabsidiisu iyo culayskiisu kaa hadhi maayo sidaa darteed ay bacdu ahli jihaad waxay iyagu fatwadoonay qabaan maraykanka iyo gaalada marka lala dagaalamayo dhaawaca in lagu badiyo oon dilka lagu badin meelaha lugaha iyo feeraha intii lagu dhufto iyagoo marka curyaamo oo boosoo calaana inay culays badan iyo miisaaniyad iyo siqal ay ku keenaan gaaladii ninkuu hadduu dhinto waa ay looma ooyaan wey bannaanka lagu tuurahaya oorfanaha ku badan wicilada ku badan qolyaha calooshushaqaysaaka ku badan marka nin dhinto iska tagoy sanduuq ku rideen waxba u noqon maayaan laakiin ninka dhaawacan ee curyaanka ee calaanka ah miisaaniyadda kaga baxaysa waxay ka badan tahay midda kaga baxaysa ciidanka nool <clears throat> sheekhu saamaso wuxuu yihi nimanka markaad heshaan inta badan ninka weyn u mooye qaangaarhka mooye ragga kale dhaawaca istinsaafka ku badiya si marka uu iqal ogu noqdayo culays miisaaniyadooda maxaa la maanta dhaqaalo ku taagan yahay waa xikmad fiican wey waqad yu'hiru bacdu nnaas qad yuthir inay door bidaan baa laga yaabaa bacdu nufuus alabiya nufuusta isla weyn naf waxaa jirta geerida badan aan kalahayn in si qashina loo dilo ama gacan la gooyo ama un la doxdooxo wuxuu ka jecel yahay adduunka la dhaafiyo nina noloshaasu door bidahaya oo si alla suu ku noolaan karo ayuu raadinhaya waqad yu'hiru bacdu nnaas bacdu nufuus alabiya nufuusta isla weyn ee adag ee makaroofiga ah inay door bidaan laga yaaba buui qatlahu in la dilo ruuxa calaa qaطci yadihi gacantiisa in la goyo wuxuu ka xigahayaa in la dilo yuu ka jecelya iyo warijlahu calaa qaطci yadihi wa rijlihi min khilaafin fayakunu hada ashadda tankiilan lahu waliamhaalihi hada waa maxay qaطcu اlaydi waalarjuli min khilaaf ayaa tankiilan xagga cabsinta iyo zajriga oga daran lahu ninka naftiisu ay abiga tahay adag ee mxuu ahay jaladka ah iyo asagoo kale wixii lamidka ah ninka asagu fulaya isku xaarahayana waxaa weeyaan adduunka in la dhaafiyaa u ron baad moodaa midka noocan oo kale ee adag ee cuquubadii dilka hayd waxba aan ka dhiganaynin waxaa ka fiican inuu cibro u noqdo likayrihii u noqdo in gacanta isdhaaf loo gooyo marka dhibkiisi iyo dhaawaciisuna uu muuqdo wa ama idaa shaharu silaaxa hadday hubka galka ka siibaan walam yaqtuluu nafsa nafse aysan dilin walam yaakhuduu maala maalla aysan qaadinin uma aqmaduuhu sababta ay galka ku celiyaan iyo hubki silaaxi baa loo jeedaa ay galkii ku ceshaan wahaarabu markaa ay cagaha ka dagan cararaan aw taraku xiraaba ama muxaarabadii iyo qaatuc dariiqadii ay ka wada tagaanba fa imam kuwaasi yunfowna waa la fiijin ama waa la xidhi ama jeelka la dhigi yani niman baa mar isku dayeen intays abaabulina banaanka tagan bay hub la baxeen dadkay u hanjabeen markay ogaadaan dowladda inay awood bantahay soo socoto bay intay hubkii ku celiyeen eh, muxuu ahaay galkiisii iyo meeluhu ku jiray sanaadiiqiisi bay carar wax badeen cagaaq ka dayeen nimanka haddii gacan lagu dhigo la layn maayo gacmana isdhaaf loo geyn maayo sheekhu wuxuu leeyahay calaa ra'yi ljumhuur waa la xabisahaya ama waa la tarxiilo masaafurs baa loogu dhufanaya meelo aysan kusii fasahaadaynin oo markaa cuquuba iyo u noqda ganaax sidoo kale haddayba ka tagan xeraabadii faraha ka qaadaan qabla alqudrati calayhim sidoo kale waa la tacsiirahaya fa qiila waxaa la yidhi nafyuhum nafyiga la sheegay waxaa weeye tashriiduhum in la fiijiyo oo la tarxiilo la masaafuriyo falaa yutrakuuna laga tegi maayo ya-wuuna inay u dumaan fii baladin meel ay hoyaadaanba magaalada tagaanba in lagaga kaco laga fiijiyo ilaa ay marka kaymaha iyo meelaha goofafka ay guryo ka dhigtaan ayaa la caydhinhayaa wa qiila waxaa le huwa waxawey nafyigu xabsuhum in la xabaaso la xidho wa qiila waxaa le huwa maa yaraahu limaamu aslaxa min nafyin aw xabsin aw naxwi dalika imaamka ninka mas-uulka ee muslimiinta ah wuxuu arkay inuu maslaxaya oo nimankan u roon yahay ciqaabtooda iyo tacsiirtooda ayuu ku dhaqmaya ama in la fiijiyo ama in la xabisaa ama in la garaacaba ah oo markaas la buhobuheeyo waalqatlu mashruuc dilka la jiday ee sharciga waxaa weeye huwa darbu raqaba faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaab fadribuu fowqa alcanaaqi wadribuu minhum kula banaan idan dilka sharcigu yaqaanee wanaagsan ee dilgobeedka ah waa in surka iyo kurka lagu gooyo seef weeye iyo wanax wixii la midoo baangad iyo toori af badan iyo midi xiraysa iyo lagugu jaro lianna dalika darbu raqaba wey qoorta ruuxa laga gooyo ayaa awxa u degdeg badan awxa anwaaci alqatli dilka noocyadiisa midda u degdeg badan wey awxa ay asrac naftu durbo waxay ku baxdaa alxabla shawki marka la gooyo oo xangullahan iyo xigahan dhaadheer iyo halbowlahan wada la gooyo durba naftu waa baxaysa jidhka intiisa kale waxaa inuusa dareemin baa laga yaabaa laakiin xanuunka uu ku gaabsado oo ku ekaaday qoortan birtu ay martay si dhaqso ah oo wax shan daqiiqa gudahoodna ruux nafta kaga baxaysa ama waxyaabahan kale dhanba ruuxu naftu waa ku daahaysa cabaar buu galgalanaya wakadalika sharaca allahu saasoo kale rabbi u jideeyey qatla maa yubaaxu qatluhu waa inaga soo maray qatlu waa laba qaybo midna waa xad oo xuduudda qaabku rabbi yidhaha loo oofiyo baa loo oofin xaddu rajmi waa taqaanaa qaabka loo oofiyo ee xaddu qaatici dariiqna haddaynu maraynay wixii xuduudda waa nooc khaasa wey wixii dil kale ah ee sharcigu ratibay ka qatli lmurtadiin seebtaasa lagu dilahayaa wixii qisaas ah asalku waa maxay alqaatilu yuqtalu bimaa qatala bihi lilcadli walmumaathala ayb saddexda qayb bay kale yihiin lianna dali cafwan wakadalika sharaca allahu qatla maa yubaaxu qatluhu min alaadamiyiina walbahaim sidaasuu rabbi jideeyey oo waa maxay si hufan oo wanaagsan oo goobnimo ah oo naxariis leh in ruuxi loo dilo sida dadka la dilahaya bini aadamka iyo walbahaim idaa qudira calayhi calaa hada alwajh shardi wey hunaaka farq bayna ninka dilkiisu u waajibay ee gacanta lagu dhigay maqduuru calayhiga ah iyo ninka mumtanica ah ee markay xabadi noo dhexayso waa laba kala baab ninka mumtanica dagaalamaya qaabkii kuu sahlanaatad u dili xoolihii layidhi hala gowraco baa sharcigu kala qaaday haddaad gacanta ku dhigto eh, neefkii hadda waa seexinoo intaad kaga istaagto surkaad gowracaysaa ama marka waa duundhaba isagoo taaganoo naxri baad ku samayn ama dabxio xalqiga laga gowraca lagu samayn laakiin neefku hadduu banjoogoobo ama fiigtaalo oo la gaari waayo waa la ganaa waa taqaanaan ina lihadii awaabid inaha lihadii lbahaa'imi awaabida ka awaabid alwaxsh waa garanaysaan marka shayga maqduur calayhiga ee gacanta lagu dhigay iyo midkaan la karin waa laba kala baab wey ka maqduur calayhiga sinana loo gowraci midka aan la awoodda lagu hayn asagu dagaalamay isdifaaca meesha kuu sanaatad ka togan ama isha ku dhufo ama madaxa fushi ama beerka kala soo baxday ku taha ama lugta jebi kolba sii ku sahlanaata marka tuu shaqu ka hadlaayo waa almaqduuru calayhi min alaadamiyiina walbahaa-im idaa qudira calayhi calaa hada alwaj waqaala nebi sal ly slam wuxuu yidhi ina allaha kataba ay farada ilahi wuxuu fardeeya alixsaana in loo samafalo calaa kulli shay fa idaa qataltum cumuum baa xadka ku jira ruux kastoo la dilahayo wixii nas khaasa ku yimid mooyeen laabudda an yabqaa taxta hada alcumuum ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay wax kastoonu dulayno ama bahaa-ima ama muxuu ahaaye dad nool ah wax kastoo laga oofina waxaan u laabanaynaa asal ahaan waa inay sida u fudud ee u sahlan loo gowraco ama loo dilo wixii marka uu nas khaasa saaray ka xaddi rajb wa xaddi alxiraaba goono weeye <clears throat> ama kalqisaas yahuudiga gabadhii ansaariyadda ahayd boqorkii dhaclihii ku dilay ee intuu laba dhagax isku dhigan madaxa bashaaqo burburiyey suubanuhu muxuu ku sameeyey isagana intii lasoo qabtay baa madaxiisa dhagax lagu burburiyey alqaatilu yuqtalu bima qatala bihi idaa lam yakun fii daatihi muxaraman anaga soo tilmaanay inka markaan qisaas marayno ruuxu wuxuu ku dilaa lagu dili hadduu qow kaasoo tuuri asna waa laga soo tuuri cinda alqisaas hadduu toori kugu dilo toori baa lagu dili xabad lagu dayi maayo seefna lagu dayi maayo hadduu intuu ku qabtay budh kugu lafabixiyey ilaa ay naftu kaa baxday asaguna intii la istaajiyey yaa si budh loogu wado yaa laftiisi ludiisa la kala saarahayaa ilaa uu naf baxo ayib allaahuma sababku wax kuu dilay inuu yahay muxaram fii daatihi hadduu asagu kufsi wax ku dilay la kufsan maayo inaga soo maray luutiyuu ku sameeyey ruux oo gabadh yar ama foodlay ama ilmo yarbu intuu fuulay oo khaniisayba ku dilay hadhow markaan qisaasanayno ama xadka laga oofinayo dhihi mayno asna waa in la khaniiso ayib sixir buu wax ku dilay inagu sixir ku dili mayno ee xad baynu qoortaanu geynaynaa matalan dab buu wax ku dilay calaa ra'yi aljumhuur annaguna dab qabansiin mayno inkastoo culamo ay qabaan waa lagu gubhayaa muxuu ahay dabka ninka gubamad waa lagu gubhayaa almihim waxaa weeyaan saabku hadduusan fii daatin muxaram ahayn asal waxaa weye alqaatilu yuqtalu bima qatala bihi fi lqisaas faidaa qataltum markaad wax dilaysaan fa axsunu wanaajiya alqitlata qaabdilidda hay-at lqitla qaabka wax dilaysaan suubiya la wanaajiya qurxiya waidaa dabaxtum fa axsunu dibxata hay-at dibxa wa kayfiyataha ha la hagaajiyo walyuxid ha soofeeyo axadukum midkiin shafratu bilaawiisa ama tooridiisa waliyurix ha un raaxiya liyo dabiixatahu rawahu muslim wa qaala sal ly slam ina acafa annaasi dadka kuwa u dhowrsane u hufan qitlatan qaab dilidda ay dadka loo dilaayo ahluliimaani waa xadiid xasan abu daawud xasud ibni maaja waynu marray hunay ibnu nuwayra keliya ku jira ninkaana sida sawaabka ah waa saduuqun xasanu lxadiid marka xadiidku xasan wey qaababkaas weeyaan haddii qaabab kale oo ka sahlan hadda adduunkan helo waxaa weeyaan waa lagu oofin karaa sida wadaadda badan ay marahayaan sida ninka iska leh aharu taqniya alxadiida fi lkhilaafi alfiqhi asagoo siduu marayo kolba wasiilada u sahlan ayaa ruuxa loo dilaya hadduusan baab alqisaas ahayn ama baab alxuduud oo xaala istinaaya uusan ahayn sida laakiin hadda la ogyahay seef in wax lagu dilo af badan oo rasuulka lagu gooyo wax dhaama ma jiro wadaaduhu dadkay markaasi ay ka oofanayaan dilka mudlaqa ah en kayfiya khaasa sharcigu uusan u sheegin seef af badan inay ku gooyaan baa ka fiican in la xabadeeyo ruuxa xabadu ruux waad jabinaysaa lafiif baad jiidhaysaa hilibka qayb ka mid ah a ku tuuri laf la tegi kartaa cad ruuxa muslimka maqanba bannaanka ku dhici kara laakiin seebtu shaygii bay jaraysaa ruuxii madaxiisa la qaadi asagoo hadhow xayaayogan unba inta laga sharootayn kolla lagaga xidhi ruux dhammaystiran ba hadhow la xabaalahaya waxba iska bedelin saasaa ku fiican qaabkaa seefta ana maanta wax ka wanaagsan lama hayo qolyaha yidhi kursi muxuu ahaayey maganadle ama eh, koronto lagu gubahayaa dhib badan buu keena ruux waa qumudahaya asagoo dhanba baa gubanaysa isagoo dhamaxus noqonayaa mararka qaarkood haddii xajka loogu talagala la dhaafiyo ama lagu khaldamo ruuxu dhuxul buu noqonayaa qole waxay yidhahdeen ha lagu waxeeye muxuu ahaayey qurfa e, intii la geliyo carbon laba oxide laga biiy laga bixiyo iyo son lagu sii daayo ha dhex fadhiisto kadibna ha istinshaaqo ha jidan neeftaas iyo e, jaraafiimta isagoon dareema marka ha dhinto taana de waa raaxo zaaid ah raaxo zaaid ah ruuxuna xanuun dareema la doonhaya oo xadka uu qabtaa la doonhaya ruux iska fadhiya oo airfresh qaadanhaya kadibna sambo ay xidhmaan saa ku dhinta aan dareemaynin haddee meesha cuquubo iyo tankiil baa la doonahaya taana waxay noqotay waxaan suuragal ahayn qole waxay yidhahdeen irbad ha lagu duro irbad sun ah ha la siiyo kadibna su-uujaa khadka ha ka baxo oo waa sumayn ruux ha la sumeeyo waxay u bahantay daliil in la keeno laakiin annagu qatli baan haynaa sharci ah